alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed qaala alimaamu nawowiy raximah llah faslun ida araada an yastadila biaayatin falahu an yaquula qaala allahu tacala kada markuu doono inuu deliishado aayad waxaa u sugnaatay bimacnaa waxa u bannaan haddii falahu la yidhaahdo waxaa laga qaadanayaa shaygaasi inuu bannaan yahay fa calayhi haddii la yidhahdona waa shay laazim ah fa calayhi kada haddii la yidhaahdo laazim bay ku taha laga tilmaamay waajib weeye laakiin falahu haddii la yidhaahdo dee sidaasina waa u bannaantay si kalena waa u bannaantay weeye falahu an yaquula waxaa u sugnaadoo u bannaan inuu yidhaahdo qaala allahu tacaala kada ilaahay wuxuu yidhi isagaa korreeye sidaasuu yidhi tacaala waa jumlo madxi ah waa ammaan marka la fasiraayo mar hore waa baraarujinaan filayaaye tacaala iyo caza wajalla iyo marka la fasirayo odhaahda laqbadu yaynay kaaga ekaan duco oo ilaahay ha korreeyo ha odhan caza wajalla ilaahay markaa haalib ha noqdo oo ha weynaado ha odhan sidaa haddaad u laqbayso maxay u ekaanaysaa inaad dee u ducaynayso ilaahay dee ilaahayna waa la ammaanaaye looma duceeyo waa madxi ilaahay la ammaanayo maa axadun axabba ilayhi almadxu min ajli daalika madaxa nafsah marka in loo duceeyaa ilaahay laa'iqu ma aha ee in la ammaano ayaa u laa'iqo u habboon marka tacaala ilaahay isagaa korreeya yani korrayn buu ku sifaysan yahy caza ilaahay isagaa haalib ah wajalla isagaa weyn wa ammaan walahu an yaquula waxaa u sugnaatay bimacnaa waxaa u bannaan inuu yidhaahdo allahu tacaala yaquulu kada ilaahay isagaa korreeye yaquulu kada wuxuu odhanayaa sidaas bimacnaa siiqo maadi iyo siiqo mudaaric buu mid walba ku sheegi karaa inuu ilahay saa yidhi ilahay baa sidaa yidhi waa siiqo maadi ilaahay baa sidaa ina leh oo sidaa markaa inagu odhanaya yacni waxay ku dhacaysaa xaadirka la joogo oo mudaaricu wuxuu u sugnaaday ama mustaqbal ama xaadir asaalatan walaa karaahata fii shayin min haada wax karaahiyi kuma sugnaa shay umuurahaas ka mida min haada maxaa loo jeedaa madkuurka la soo sheegay daada ismu ishaaruhu maxay ku dhacaysaa waxay ishaaraysaa madkuur waa ka lasoo sheegay ka la sheegay muxuu yahay hoostu wuxuu ka yahay laba shay ismu ishaaraha daa waa mufrad waa mid midkii ishaaradii waxay ku dhacday madkuur ka la soo sheegay marka madkuur waxay noqonaysaa kaa la soo sheegay mufrad buu noqonayaa xagga lafdiga marka laga eego laakiin waxaa la soo sheegay hadduu yahay ashyaa mutacadid ah hoostu wuxuu ka noqday inuu qayba u qaybsanayo oo mutacadid ka kooban yahay marka ishaaradii mufrad waa u noqotay laakiin hoos ahaan baa mufradkii sii qaybsamay walaa karaahata fii shayin min haada wax karaahiya kuma sugnaa shay madkuurkaa la soo sheegay ka mida madkuurku waa maxay waa in qaala allaahu tacaala la yidhaahdo siiqo maadi lagu sheega iyo iyo in la yidhaahdo allahu tacaala yaquul oo siiqo mudaaric lagu sheego way fiican tahay madxi in la raaciyo marka la sheegaayo allah baa sidaa yidhi haddii aan la raacinna dhibi kuma sugnaa oo qaala allaahu kadaa la yidhaahdo laakiin waxaa sii fiican in ammaan la raaciyo la yidhaahdo qaala allahu tacaala qaala allahu subxaanah qaala allahu caza wajal in la yidhaahdaa waa sii fiican tahay oo iyada afdal ah haddii aanu raacinna laa xaraj hada huwa asaxiixu almukhtaaru aladii calayhi camalu asalafi waalkhalaf kaasi haada inagii sheegnayee ku dhici waxay ku dhacaysaa madkuur kalaa soo sheegay oo ah in qaala iyo yaquulu labada mid walba la odhan karo oo siiqo maadi iyo siiqo mudaaric mid walba lagu sheegi karo inuu ilaahay saa yidhi huwa asaxiixu almukhtaar waa qowlka saxiixa ee la doortay almukhtaar waa ism mafcuul erayga mukhtaar ismu faacil iyo ismafcuul bay labada mid walba noqotaa waayo ismu faacilka iyo ismafcuulka maxaa lagu kala garanayaa maa qabla alaakhiri baa midna hoos dhigan midna maa qabla alaakhiri baa kor dhigan ismu faacil maa qabla alaakhir waa hoos dhigan ismafcuul maa qabla alaakhir xarafka ugu dambeeya xarafka ka horreeya waa korrigan yihi hadda way isu ekaatay odrhodkii la odhanayey oo xarakadii qablaalaakhirku way qarsoontay liajli aliclaal iclaalka lagu sameeyey daraaddeed bay u qarsoontay marka muqadaray noqonaysa midna asalku waxaa mukhtayirun midna mukhtayarun dabeedna yaadii xarakaysnayd fatxaduna ka horraysaa ibdaal lagu sameeyo alif baa loo bedelay saasay u qarsoontay marka siyaaqaa laga eegaayo mawdic kastaba waxa looga jeedo ma ismu faacil baa looga jeedaa ma ismafcuul baa looga jeedaa siyaaqaa laga eegaa hadda waxaa loo jeedaa ismafcuul waayo qowlku isagaa wax doortay lagama tilmaamaye in isaga la doorto doorashadu ku dhacday baa looga jeedaa haadaa huwa saxiixu lmukhtaaru waa qowlka saxiixee la doortay in siiqo maadi iyo siiqo mudaaric labada mid walba lagu sheegi karo midna ankaraha ku sugnayn aladii calayhi camalu salafi waalkhalaf kaasoo uu ku sugan yahay camalkii salafka ummaddan qaybteedii hore ee wanaagsanay iyo khalafkii ka dambeeyey camalkoodii dhammaan uu ku sugnaa sidaas waxaa loo jeedaa aghlabiyaddaa laga tilmaamaya qawl shaado yacni wadaad inuu karaahiyaystay wuu inoo sheegi doonaa wuxuu yidhi warawa bnu abi daawuuda can mutarif bni cabdillaahi bni ashakiir attaabiciyi almashhuur ibn abi daawuud wuxuu soo weriyey oo taabicigii lo odhan jiray mutarif ibni cabdillaahi ibni shakhiir khaad way shidantahay shiinkuna waa hoos dhigan yahay khaadwa attaabiciyi almashhuur taabicigii caankaa ahaaday wuxuu ka soo wariyey qaala inuu yidhi laa taquuluu ina allaha tacaala yaquul ha odhannina ilaahay isagaa korreeyee yaquulu wuxuu odhanayaa ha odhannina walaakin quuluu ina allaha tacaala qaal ha yeeshee waxaad tidhaahdaan ilaahay isagaa korreeyee wuxuu yidhi dhaha waa odhanaya ha odhannine waa yidhi dhaha wa hada aladii ankarahu mutarifun raximahu allahu khilaafu maa ja'a bihi alqur'aanu waasunna yacnii imaam weyn buu ahaa oo a'immadii taabiciinta ka mid ah laakiin dee imaam weyni waa dhici kartaa mas'ale qalad ah inuu ku dhaco saynu horeba usoo sheegnay masalada markaa uu ku qaldamay imaam a'immada ka mida tambiiha la baraarujinayaa dee dhibi kuma sugna edab darrona ma aha qadarkii imaamkoo meel lagaga dhacayna ma aha darsigii habeen horaynu markaa kaga hadalnay ama ku sheegnay marka halkanna wuxuu tacaqubayaa sheikhu hadalkaa mutarif taabiciga hadalkiisa markaasuu wuxuu sheegayaa inay nusuusta iyo adilada khilaafsan tahay iyo camalkii salafkaba wa hada aladii ankarahu mutarifun raximahu allahu khilaafu maa ja'a bihi alqur'aanu waasunna kaas uu diiday mutarif uu diiday oo yidhi ha odhannina ilaahay ha u naxariistee raximahullah siiqadu waa khabar yuraadu bihi adducaa waa khabar duca looga jeedo waayo siiqadu waa maadi marka waxay u eg tahay ilaahay waa u naxariistay in la leeyihi ha yeeshee muraad ma aha ee waxaa looga jeedaa ha u naxariisto in raxmad ilaahay u naxariistay laga khabraayo laga warramayo muraadku ma ahee waxaa looga jeedaa raxmadda in loogu ducaynayo saasaa looga jeedaa sala allahu alayhi wasalam oo kale ila mid iyadaba waa duca looga jeedaa khilaafu maa ja'a bihi alqur'aanu waasunna kii waa khilaafsan tahay kitaabkiiyo sunnadu ku yimaadeen wa facalathu saxaaba saxaabaduna ay samaysay ayay khilaafsan tahay kitaabkiiyo sunnaduna ay ku yimaadeen saxaabaduna ay samaysay waman bacdahum ciddii ka dambeeyeyna ay sameeyeen radia allahu canhum ilahay ralliha ah ka noqdeen marka qur'aankii sunnadii camalkii saxaabada iyo a'immadii ka dambaysay intaba camalkoodii bay khilaafsantah dee cilmiguna muxuu ka kooban yahay cilmiguna dee wuxuu ka kooban yahay ilaahay baa yidhi iyo rasuulkiisaa yidhi iyo saxaabadii nebigaa tidhi sala allahu alayh wasalam alcallaamatu ibnuqayim waa ka odhanaayo alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu qaala asaxaabatu hum ululcirfaani malcilmu nasbaka lilkhilaafi safaahatan bayna arasuuli wa bayna ra'yi fulaani yacanii cilmigu waxa weeye in la yidhaahdo ilaahay baa yidhi rasuulkiisaa sala allahu alayh wasalam yidhi saxaabadii nebigaa yidhi haddama aragta saxaabaduna waxa weeye waa kuwii garashada aqoonta u saaxiibka ah mal cilmu nasbaka lilkhilaafi safaahatan cilmigu ma aha in khilaaf laga dhex oogo oo aqoon darro khilaaf looga dhex oogo bayna arasuuli wa bayna ra'yi fulaani shaafiyada ayuu hadalka caynkaasa ku odhanaya nuuniyada ah. waxaase jiray hadal kaleoo ka horreeyo yacni siiqada uu yaro bedelo wuu iqtibaasa alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu qaala asaxaabatu leysa bitamwiihi malcilmu nasbaka lilkhilaafi safaahatan bayna arasuuli wa bayna ra'yi faqiihi ibnu qayim laftiisay kaa u nisbeeyeen bacdina waxay u nisbeeyeenba dahabi waxbama taxqiijintaas marka qur'aankiiyo sunnadii iyo saxaabada ficilkoodii bay intaba khilaafsantah faqad qaala allahu tacaala wallahu yaquulu alxaqa ilaahay wuxuu odhanayaa xaqii marka yaquuludii uu diidaayey mutarif ibnu cabdillaahi uu diidaayey ayaa qur'aankii ku dhawaaqay oo allah qur'aankii ku sheegay wa fii saxiixi muslimin can abi darri radia allaahu canhu قال qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam yaquulu allahu caza wajalla man jaa'a bilxasanati falahu cashru amhaaliha xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey min xadiisi abi dar abi dar magaciisa waxaa la yidhaha jundub ibnu junaadah jundubna daalka in la godo iyo in la kordhigo labadoo bannaan wuxuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi yaquulu allahu caza wajalla ilaahay wuxuu ina odhanayaa caza isagaa haaliba oo gacan sarreeya wajalla isagaa weyne man jaa'a bilxasanati falahu cashru amhaaliha yaquuluda lafteedii ficilkii mudaarici baa nebigu ku sheegay inuu ilaahay saa yidhi wa fii saxiixi albukhaariyi fii tafsiiri qowlihi tacaala lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibbuun saxiixuulbukhaari waxaa ku sugan fasiraadda hadalka allah uu yidhi isaga ilaahay korreeyee tafsiirka hadalka ilaahay uu fasiraayo wuxuu ku yidhi bukhaari lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibbuun hadalkaas oo qowlullaahi ah markuu fasirayo wuxuu ku yidhi qaala abuu talxata abuu talxa wuxuu yidhi abu talxa waa saxaabi ansaarta ka mida adeerna wuxuu ahaa anas ibnu maalik siduu adeerka ugu noqdayna waxay tahay anas hooyadii waxaa guursaday abu talxa abu talxa ayaa guursaday marka abu talxa wuxuu qabay ummu anas buu qabay saasoo adeer ugu noqday zayd ibnu sahlin baana la odhan jiray faa'iido yar haddaan sheego anas ibnu maalik ayaa wuxuu odhanayaa isagoo abu talxa sheegaya aabbahay buu odhanaya xadiidka siaa sheegaya muslim buu ku sugan yaho waa fii saxiixi muslim imaamu nawowi markuu sharxaayo xadiidkaa wuxuu odhanayaa dee aabbihii ma ahayne hooyadii buu dee qabay anas hooyadii buu qabay laakiin min baabi alixtiraam ayuu aabbahay u yidhi marka waxaa laga qaataa calaa sabiili ixtiraam in saasoo kale loo yidhaahdo cid la qadarinayo inaan dhibi ku sugnayn yaa rasuula allaahi ina allaha tacaala yaquul ilaahay isagaa korreeye wuxuu yidhi yacni wuxuu odhanayaa markaa yaquulu buu isticmaalay abuu talxa nebiguna waa maqlayaa hadday wax ku sugan yihiin nebigaa ku inkiri lahaa kuma inkirin ina allaha tacaalaa yaquul ilaahay isagaa korreeye wuxuu inagu odhanayaa lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun gaadhi maysaan khayrka ilaa aad baxsataan waxaad jeceshiin fa kalaamu abi talxata bixadrati nabiyi sala allahu alay wasalam kani waa hadalkii abi talxa oo uu ku yidhi bixadrati nabiyi sala allahu alayh wasalam yacni meeshii nebigu joogay buu hadalkaa ka yidhi abu talxa wuxuu u jeedaa kuma inkirin nebigu sala allahu alay wasalam mar hadduu nebigu ku inkiri waayena maxay noqonaysaa waxay la mid tahay xadiis marfuuca ah oo taqriir weeye kaannahu inuu nebigu yidhi ila shaygu nebigu ka aamusoo ku inkiri waayey cid isagoo ogaaday waxaa laga soo qaadayaa in shaygaasi bannaan yahay wa fi saxiixi can masruuqin raximahu llahu tacaala saxiixu muslim waxaa ku sugan isagoo masruuq ka warinaya waa masruuq ibnu ajdac alhamdaani alwaadici waa taabici kibaaru taabiciintii ka midoo mukhadramiintii ah wakhtigii nebiga wuxuu noolaa masruuq ibnuljdac isagoo muuminuu noolaa laakiin nebiga lama kulmin marka saxaabi inuu noqdo sidaasuu kaga baaqday kulankuu nebiga la kulmi lahaa buu waayey wa ilaa fii xayaati rasuul sala allahu alayh wasalam buu islaamay isagoo nin weynaa ayuu islaamay marka dee wuxuu ahaa raggii jaahiliyadana saa u soo gaadhay islaamnimadana markaa waxbay soo gaadhay markii dambe qabiilada hamdaan la yidhaahdo ayuu ka tirsanaa khaasatan waadica qabiilada la yidhaahdo ayuu ka tirsanaa waa waadici qabiilada sheekh muqbil ka dhashay muqbil ibnu haadi alwaadici qabiiladaasuu ahaa waa qabiilo qadiim ah qabiilada hamdaan la yidhaahdaana cali waxaa laga sheegaa inuu yihi falow kuntu bawaaban calaa baabi jannatin laqultu lihamdaan adkhuluu bisalaami haddaan albaabka jannada bawaab ka ahaan lahaayoo anigu dadka kale hori lahaa fardan wa taqdiiran reer hamdaan waxaan ku odhan lahaa nabadgelyo ku gala markaa ama salaam ku gala markaysaa jannada qabiilada hamdaan buu ka dhashay marka waadica way horrayso dee wakhtigii nebigaba qabili jira buu ahaa masruuq laftiisu wuxuu ka tirsadaa isagoo wakhtigii nebiga muumin ahaayoo islaamay siddeed ama sagaal buu waadica ugu tagaa wa fi saxiixi can masruuqin raximahu allahu tacaala saxiixu muslim waxaa ku sugan isagoo sanad kaga warinaayo masruuq taabiciga la yidhaahdo ilaahay ha u naxariisto masruuqeh culammada marka wax laga soo naqliyo ducada loo ducaynayo way fiican tahay waayo ixsaanka iyo samafalka ay inoo sameeyeen oo cilmigii ay inoo soo naqliyeen ayaa laga samaynaya mukaafa'a laga samaynayaa man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuh fain lam tajiduu maa tukaafi'uunahu fadcuu lah kii wanaag idin gala u abaalguda haddaa weydaan waxaa ugu abaalguddaan u duceeya markaa saasaa loogu ducaynaya qaala qultu licaa'isha waxaan ku idhi buu ihi caaisha radia allaahu canha ilaahay caaishaha ka raalli noqdee alam yaqul illaahu miyaanu ilaahay odhannin walaqad ra'aahu bilufuqi almubiin ilaahay baan ku dhaartay ee xaqiiqe e waa arkay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa arkay yacnii jibriil ayuu arkay bilufuqi almubiin jihadii caddayd buu ku arkay isagu markaa wuxuu moodaayey masruuq damiirka ra'aahudu inuu u noqonaayo ilaahay laakiin saxdu waxay tahay inuu u noqonayo jibriil u noqonayo fa qaalat waxay ku tidhi ee ugu jawaabtay awalam tasmac ana allaha tacaala yaquul ma waanad maqlin inuu ilaahay isagaa korreeye u odhanayo laa tudrikuhu alabsaaru wa huwa yudriku alabsaar ilaahay ma haleelayaan indhuhu haleeli maayaan wa yudriku alabsaar ilaahay isagaa indhaha haleelayo koobaya yani arag buu ilaahay ku koobaya laakiin indhuhu ilaahay arki maayaan iyadu waxay u wadataa caaisha radia allaahu canha wa ardaaha laa tudrikhu alabsaaru ay laa taraahu alabsaaru ilaahay indhuhu arki maayaan ay fi dunya wahuwa huwa yudriku alabsaar awalam tasmac ana allaha tacaala yaquul ma waanad maqlin inuu ilaahay isagaa korreeye u odhanayo wamaa kaana libasharin an yukallimahu allahu ila waxyan aw min waraa'i xijaab alaaya wamaa kaana libasharin uma suuragal aha bini aadam aadami uma suuragal aha an yukallimahu allahu inuu ilaahay la hadlaa uma suuragal aha ilaa waxyan ay ilaa muuxiyan maruu u waxyoonaya mooyaane xaaluu u waxyoonaya mooye xaal kale inuu la hadlaa ma suuragal ahoo yacni mid mumkina maaha aw min waraa'i xijaab aw musmican min waraa'i xijaab ama mid ka maqashiinaya xijaab dabadii xaaluu ahaaday mooye xaal kale inuu bashar la hadlaa uma suuragal aha marka dee inuu arkaa bashar fii daari dunya ma suuroobi kartay markaa tilmaamaysa umma qaalat fii hada alxadiisi dabeed waxay tidhi xadiiskaa gudihiisa ay ku tidhi wallahu tacaala yaquul ilaahay isagaa korreeye wuxuu odhanayaa yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik rasuulkanow gaadhsiigkii lagugu soo dejiyey xagga rabbi lagaaga soo rogay gaadhsiig summa qaalat dabeedna waxay tidhi wallaahu tacaala yaquul ilaahay isagaa korreeye wuxuu odhanayaa qul laa yaclamu man fi asamaawaati waalardi alghayba ila allah qul waxaad tidhahdaa laa yaclamu ma oga man fi samaawaati cidda cidharka ku sugan dhammaantood waalardi iyo cidda dhulka ku sugan dhammaantood algayba haybka ma oga ila allah allah mooye cid kale ma oga kaannahu in la yidhi laa yaclamu alghayba ila allah ama ila allah ay laakin illaahu yaclamu dalik waa istisnuhu mutasil la yidhaahdo noqon maayo munqatic buu noqonayaa waayo yacni cidda laga nafiyey waa cidda samaawaadka iyo dhulka ku sugan ilaahayna carshiga waa ka korreeyaa oo ilaahay waa sarreeya marka wuxuu noqonayaa yacni istisnaagu munqatic buu noqonaya oo laakiin illaahu yaclamu dalik ha yeeshe ilaahay baa og culammada qaarkoodoo mutasil inuu yahay ku waday waa jiraan laakiin waxay yidhaahdeen waxay ka dhigan tahay kaannahu in la yidhi laa yaclamu man fi samaawaati walardi alghayba ila allah ay laa yaclamu alghayba ila allah qisada ku saabsan masruuq iyo dhex martay caaisha caaisha waxay tidhi radia allaahu canha wa saddex umuurood kii sheegtaa faqad acdama cala allahi alfirya man zacama anna muxammadan ra'aa rabbahu faqad acdama cala allahi alfirya ruuxa sheegta in nebi muxamed sala allahu alayh wasalam rabbigii u arkay been abuurka uu ilaahay ku been abuuranayo waa weyneeyo been abuur weyn ayuu ilaahay ku been abuurtay tan labaad waxay tahay man zacama anna muxammadan katama shay'an min alrisaalati faqad acdama cala allahi alfirya ruuxa sheegta ee nebi muxamed sala allahu alayh wasalam shay waxyigii ka mida inuu qariyey oo aanu dadka u sheegin ruuxa sheegtaana been abuurka uu ilaahay ku been abuuranayo waa weyneeyey oo been abuur weyn ayuu ku been abuurtay shayga saddexaad ruuxa sheegta ayay tidhi in nebi moxamed sala allahu alayh wasalam og yahay ghaybka ama berri waxa dhici doona inuu og yahay faqad acdama cala allahi alfirya masruuq markaa waa la joogo xijaab dabadii buu ay fadhiday caaisha isaga iyo ciddii la socotayna iyadoo teed u dhaxeeyey halkaa ka dhegaysanayeen ood cilmi ka qaadanayeen suxulku u yara jiifay masruuqo wuxuu idhi waan soo sara fadhiisto waxaan idhi yaa umma almu'miniin andiriinii walaa tacjaliinii mu'miniinta hooyadeedeey ii kaadiyo ha iga degdegin hal mas'alaa ishkaal gelisay masaladaasi waa maxay man zacama ana muxammadan ra'aa rabbahu faqad acdama cala allahi alfirya oo wuxuu u qabay sida ka muuqata masruuqu in nebi moxamed sala allahu alayh wasalam ilaahay arkay dabeed waxaan ku idhi buu idhi miyaanu ilaahay odhannin walaqad ra'aahu bilufuqi almubiin wuxuu arkay yacni ufuqii ama jihadii caddayd buu ku arkay weliba aayaadka kale ee suuradda ku suganna waa sheegay maa kadaba alfu'aadu maa ra'aa aayaddana waa sheegay way uga jawaabtay taasoo waxay tidhi anigu waxaan ahay bay tidhi haddaan caaisho ahay ruuxii ugu horreeyey ee ummaddan ka mid ahaa ee weyddiiyey aayadahan aad akhrinayso nebiga su'aaloo weyddiiyey dabeedna nebigu wuxuu iigu jawaabay tidhi daaka jibriilu lam arahu calaa suuratihi alatii khalaqahu allaahu calayha ilaa maratayn kaa la sheegayaa waa jibriil kumana arkin suuraddii ilaahay ku abuuray jibriil ee malaknimo ahayd laba goor mooyaane mar saddexaad kuma arag marka waxay tilmaantay aayadaha nebigu inuu ku fasiray jibriil masruuqna waxaa laga yaabaa inuu cabdulaahi bnu cabbaas ka maqlay oo cabdulaahi bnu cabbaas baa wuxuu u qabay aayadahani inay sugayaan in nebi moxamed sala allahu alayh wasalam ilaahay arkay oo waxa uu yidhi cabdullaahi bnu cabbaas ra'aahu bifu'aadihi maratayn iyagoo aayaadka najmi uu fasirayo ayuu wuxuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam rabbigii buu arkayoo qalbigiisa ku arkay ra'aahu bifu'aadihi maratayn waayo waxaa ku jira maa kadaba alfu'aadu maa ra'aa laba qiraa'ana aayadda la akhriyey maa kadaba iyo maa kadaba labadaba qur'aannimaa loo akhriyo waa suganta qiraa'ada se musxafka hadda aynu akhrino riwaayatu xafsin can caasim waa kadaba kadaba weeye farqiga u dhexeeya waxay tahay maa kadaba alfu'aadu qalbigu kama been sheegin maa ra'aa wuxuu arkay ee dhab buu u arkay been ma sheegin maa kadaba marka la yidhaahdo qiraa'ada kale la sheegana waxay noqonaysaa ma beenin bay noqonaysaa farqiga labada u dhexeeyana waa saas calaa kulli xaal tafsiirku nebigu ku fasiray iyo tafsiirka ibnu cabbaas ku fasiray markay iskhilaaftaanna yamaa la qaadanaya dee tafsiirka nebiga sala allahu alayh wasalam baa la qaadanaya waayo qowlka nebigu sala allahu alayh wasalam xuju ku yahay yacnii cid kastoo bashara qowlkooda xuju ku yahay markaa saxdu waxay tahay waa see nebigu ku fasiray aayadahan waxay u deliishatay caaisha laa tudriku labsaar wahuwa yudriku labsaar ru'yadu inayna adduunyada dhacaynin iyo aayadda kalena waa saas leey mas'aladuna waa mas'alo kollay culammada ahlu sunnuhu ay isku khilaafeen inkastoo saxaabada cid tasriixisay oo caddaysay inuu indhihiisa ku arkay nebigu sala allahu alayh wasalam ilaahay oo ay ka sugan tahay aynay jirin ee ghaayatu maa fil amri waxa ugu badani jiraa waxay tahay cabdullaahi bnu cabbaas marna inuu ru'yada itlaaqay wa khasa muxammadan bilru'ya oo ru'yadii aanu kala caddayn ma bilcayni ba mise waa bilfu'aadi waa itlaaq marna inuu qayday ra'aahu bifu'aadihi maratayn saas aawoodee culamo badan ay odhanayaan yuxmalu lmutlaqu cala lmuqayad yani labada riwaayo midna mutlaqa tahay midna muqayadka tahay waa la isku xambaaraya yacani tuxmalu lmutlaqatu cala almuqayada ibnu kasiirkuna tafsiirkiisa waa ku odhanayaa wakadalika culamo kale uga horraysayna waa jiraan oo iyaguna saas yadaa tilmaamay maa ibnu taymiyu ah mise ibnuulqayim haddaan labaduba aynay ahayn wahaakada laakiin riwaayada markaa ibnu khusayme soo wariyey sheegaysaa bicaynayhi buu ku arkay culammadu waxay yidhahdeen riwaayadaasi ma asixin ibnu kasiirkuna waa caddaynayaa culamo kalena waa caddeeyeen ibnuqayim iyo ibnu taymiya iyo waa caddeeyeen sheikhu waxa uu tilmaamay qur'aankii inay ku sugan tahay yaquulu wallahu yaquulu alxaqa axaadiistii nebiga inay ku sugan tahay mid qowlkii nebiga ah iyo mid taqriira mid walba inay ku sugan tahay aqwaashii saxaabada inay ku sugan tahay oo caaisha imse goor bay soo celinaysaa yacnii afar goor miyay soo celisay awalam tasmac ana allaha tacaala yaquul waa marka koowaad laa tudriku labsaar huwa yudriku labsaar waa marka labaad awalam tasmac ana allaha tacaala yaquul mar labaad bay soo celisay haddana waxa weye mar saddexaad bay soo celisay ya wallahu tacaala yaquul mar afraad bay haddana soo celisay wallahu tacaala yaquul marka saxaabadii nebiguna sala allahu alayh wasalam si shaa'ica u isticmaali jireen wanadaa'iru haada fii kalaami asalafi waalkhalafi yacnii tan waxyaalaha u dhigmo la midkaa oo saxaabadii nebiga iyo ciddii ka dambaysayba ay isticmaaleen yaquulu oo siiqo mudaarica inay ilaahay yacni ku sheegaan inuu sidaa odhanayo ila yaquulu waa odhanayaabay macnuhu noqonaysaa wallaahu yaquulu ilaahay wuxuu odhanayaa yacni waxa weeye saa ay u wada isticmaaleen akharu min an tuxsar waa ka fara badantay in la koobo wallaahu tacaala aclam calaa kulli xaal halkaa waxaa ka soo baxaysa labada siiqo kii la isticmaalaa midna dhib kuma sugnaa wax ku jiraa ma jiro labaduba waa bannaan yihiin karaahana kuma sugna faslun fii aadaabi alkhatmi wamaa yatacallaqu bih wuxuu u fasal yahay khatimaadda qur'aanka la khatimaayo aadaabta ku saabsan iyo waxa la xidhiidha yacnii qur'aankii marka la dhammeeyo maxaa la samaynaya wa fiihi masaa'ilu fasalkan waxaa ku jira masaa'il baa ku jirta aluulaa fii waqti masalada koowaad waxay ku saabsan tahay waa goorta la khatimaayo qur'aanka xilligee u fiican in la khatimo xaaladeese in lagu khatimaaba u fiican qad taqadama ana alkhatma lilqaari'i waxdahu yustaxabu an yakuuna fi asalaa waxaa kuu soo hormaray in khatimaadda qur'aanka la khatimo xaaluu khatmigaasi u sugnaaday qaarigii keligii ahaa kii qur-aanka akhrinaayey xaaluu yahay keligii yustaxabu an yakuuna fi salaa in la sunneeyo la jeclaysto inuu salaad gudaheed ku khatimo oo salaadda gudaheeda wuxuu ku khatimayaa haddaanu qur'aan badan xataa aanu qaybsanayn inta kale markuu soo akhriyo ayuu suuradaha ugu dambeeya ayuu ku akhrinayaa salaadda gudaheeda marka kaannahu inuu salaadda gudaheeda ku khatimay wa annahu yustaxabbu an yakuuna fii ragcatay sunnati alfajri aw ragcatay sunnati almaqrib waxaa kaloo inoo soo hormartay in la jeclaysanaayo la sunnaynaayo inuu khatmigaasi dhaco qur'aanka la khatimayaa labada ragcadood ee sunnaha fajarka sunnaha subaxii gudahooda in lagu khatimaa inay fiican tahay ama labada ragcadood ee sunnaha maqhribkii ee maqhribka ka dambeeya in gudaheeda in lagu khatimaa ay fiican tahay wa fii rakcatay sunnati lfajri afdalu labada ragcadood ee sunnaha subaxa in lagu khatimo gudahooda qur'aanka lagu khatimaana oo khatmigu mawdicaa dhacaana waa sii fadli badan tahay wa annahu yustaxabbu waxaa kaloo la sunneeyaa oo la jeclaystaa an yakhtima khatmatan fii awali nahaari fii dawr wa yakhtima khatmatan ukhraa fii awali alleyli fii dawrin aakhar laba khatmoo kala duwan inuu yeesho oo uu midna khatimo maalinta qaybteeda hore awalka maalintii inuu khatimo khatmo kalena uu khatimo habeenka awalkiis marka waa laba khatmoo kala duwan qur'aankiibuu wuxuu wadaa akhrinta uu akrinaayo laba mawdic buu ka wadaa labadaba waa soo wada bilaaba laakiin midna wuxuu ugu talagalay habeen inuu khatimo midna wuxuu ugu talagalay maalin inuu khatimo marka mid walba habeenka iyo maalinta awalkiisa ayuu ka khatimaya wa amaa man yakhtimu fii hayri salaa cidda qur'aanka khatimaysa oo salaad gudaheed aan ku khatimayne salaad ka baxsan waljamaacatu aladiina yakhtimuuna mujtamiciin iyo kooxda qur'aanka khatimaaya xaalay kulansan yihiin oo jamac ay ku khatimayaan qur-aankii bay jamac ku akhrinaya qaar akhrinaayo qaar dhegaysanaya fa yustaxabbu an yakuuna khatmuhum fii awali nahaar waxaa iyagana la sunnaynaya la jeclaysanaya inuu khatmigoodu dhaco maalinta awalkeeda aw fii awali leyli kama taqaddam ama habeenka awalkiisa inuu dhaco sidii markaa soo hormartay wa awalu nahaari afdalu cinda bacdi alculamaa maalinta awalkeeda in la khatimo ayaana fadli badan culammada qaarkood agtooda yacni siday culammada qaar u qabaan marka sheekhu wuxuu tilmaamayaa hadduu ruuxu keligii qur-aanka akhrinayana inuu salaad gudaheed ku khatimaa fiican hadday jamac uu ku akhrinayana waxay noqonaysaa salaad gudaheed aynay ku khatimin oo hadday wada akhrinayaan bay noqonaysaa laakiin salaaddii waa ka suuragal hadday qaarna dhegaysanayaan qaarna ay oo imaam baa dee akhrin kara qur-aankii laakiin waxay u eg tahay tan iyada salaadda loo diiday ee jamaca ah in mid waliba akhrinayo waqtiyada qaarkood baa waxa dhacdo dadku inay qaybsadaan qur-aanka oo jamac intay isugu yimaadaan ay yidhaahdaan yacnii ruuxawba intaa akhri si ay hal khatma u sameeyaan min xaysuljamci marka leego ay isu yimaadeen baa khatma u dhacda laakiin ruuxu waliba gaarkiisa uma khatimin marka tan noocaasoo kale ah iyadu waxay noqonaysaa inay jamaaco isugeynta ay isu geegeeyeen bay ku khatimeen laakiin mid waliba gaarkiisa uma khatimin mid waliba gaarkiisa uma khatimin awalkana waxay culammadu u jeclaysanayaan ama habeenka awalkiisa ama maalinta awalkeeda waa si ducada ay sheegayaan in malaa'igtu u ducayso iyo ashyaada la midka ah fadaa'isha uu sheegi doono sheikhuya soo wado si ay markaa ugu xasisho habeenkaasoo dhan ama maalintaasoo dhan almas'alatu athaaniyatu yustaxabu siyaamu yowmi alkhatmi mas'alada labaad waxa weeye waxaa la jeclaysanayaa oo la sunnaynayaa maalinta qur'aanka la khatimaayo in la soomo oo ruuxii doonaayo inuu qur'aanka khatimo inuu maalintaas soomo ayaa fiican oo afdalah ilaa an yusaadifa yowman naha asharcu can siyaamih inay ku beeganta mooyaane maalin sharcigu reebay soonkeeda yacnii maalin ciid oo kale inay ku beeganto dee soon ma suuragal aha marka maalin sharcigu diiday haddaynay ahayn culammada qaar waxay fadilayaan maalintaa waa inuu soonna la yimaada waqad rawaa ibnu abi daawuuda biisnaadihi saxiix wuxuu soo wariyey ibnu abi daawuud sanadkiisii saxiixa ku soo wariyey ana talxata bna musarifin wa xabiiba bna abi haabitin waalmusayiba bna raaficin yacni saddexdaa sheikh oo saddexduba taabiciin ah talxata bnu musarif iyo xabiib ibnu abi haabit iyo musayib ibnu raafic altaabiciyiina alkuufiyiina oo taabiciin ah ee reer kuufana ah saddexduba radia allaahu canhum ajmaciin kaanuu yusbixuuna fi alyowmi aladii yakhtimuuna fiihi alqur'aana siyaaman waxay ahaan jireen qaar waa beriista maalintay doonayaan gudihiisa inay qur'aanka khatimaan waxay waa jireen xaalay sooman yihiin oo maalinta waa soomi jireen daliil ku soo arooray oo nebiga sala allahu alayh wasalam laga hayo maalinta qur'aanka la khatimaayo in la soomo ma jiro asxaabtii nebigana sala allahu alayh wasalam wax laga hayo oo tilmaamaayo maalinta qur'aanka la khatimaayo in la soomo ma jiro waa dhici kartaa calaa sabiil itifaaq inay ku beeganto laakiin in marka ay kula dadaali jireen oo ama nebigu u sunneeyey ama saxaabadii nebigu samayn jireen mid naqli ahaan aynu hayno maaha saas aawadeed istixbaabka taabiciinta qaarkood ay istixbaabeen yacni ma noqonayo xujo noqon maayo sida saxiixa xujo noqon maayo waxayna ka eegeen siday culamada qaarkood ay sheegayaan laba shay waa midda koowaadee qur'aanka inay dhammeeyaan waa nicmo qiraa'ada qur'aanka ay akhrinayaan inay dhammeeyaan waa nicmo marka nicmada u xasishay inay cibaadadan soonkaa ugu shukrinayaan waa uga jeedaan mid labaadna waa uga jeedaano ruuxa saa'imkee sooman axaadiista qaarkood waxaa ku soo aroortay ducadiisu inay mustajaabo tahay qur-aankana waa arki doonnaayo ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen marka qur-aanka la khatimaayo ducada markaa lagu ducaysto waa la ajiibaa sidaynu ku arki doonnaa asarka mujaahid iyo cabdatu bnu abi lubaaba marka waxay uga jeedeen asbaabta ducada lagu aqbalaayaa inay tacaduddo oo laba sababood oo kala duwan oo labaduba keensanaya in ducadooda la aqbalo inay helaan sida markaa culammada qaarkood ku tawjiiheen waa sidaas ibnu callaana uu ku sheegay futuuxaatu rabbaaniya adkaarka markuu sharxay calaa kulli xaal laakiin daliil loo hayo wakhtiga noocaasa cibaadada in lagu khaas yeelo naqli loo hayaa oo xujo ahi ma jiro almas'alatu ahaalisatu yustaxabu xuduuru majlisi khatmi alqur'aani istixbaaban muta'akkida waxaa la sunneeyaa oo la jeclaystaa qur'aanka majliska lagu khatimaayo in la soo xaadiroo la yimaado ayaa la sunneeyaa istixbaaban muta'akkida jeclaysi marka adag bimacnaa sunno adag weeye arrinkaas waa sunno la adkeeyo bimacnaa adag waa muta'akid waa adag yaa loo jeeda yacnii aad buu u fiican yahay in saa la yeelo faqad sabata fi saxiixayni ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam waxaa ku sugnaaday saxiixaynka bukhaari iyo muslim an rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam amara alxuyada bilkhuruuji yowma alciidi inuu amray dumarka caadada qabaa nebigu inuu amray sala allahu alayh wasalam inay soo baxaan yowma alciidi maalinta ciidda oo maxay u soo baxayaan iyagu salaad ma tukanayaani ile maanic sharciga ku suganoo waa xayd baa ku sugan damulxayd saas aawadeed salaad ma tukan karaan wuxuu u amray inay u soo baxaan oo musallaha lagu tukanayo ay u yimaadaan si ay ducada muslimiinta uga qayb galaan khayrkana u xaadiraan fa yashhadna alkhayra waxay xaadirayaan khayrka wa dacwata almuslimiin iyo muslimiinta ducadooday xaadirayaan oo ay ka qaybgeelayaan oo joogayaan marka ducada muslimiinta in laga qayb galo dee inay fiican tahay baa laga qaadanaya dee qur'aanka khatimaadda la khatimayana dee ducaa ku sugan khayr baana ka dhacay marka in la tago oo laga qayb galo inay fiican taha laga qaadanaya warawa daarimiy wabna abi daawuuda biisnaadihima can ibni cabbaasin radia allahu canhuma daarimi wuxuu soo wariyey ibn abi daawuudna soo wariyey oo labaduba sanadadoodii ku soo wariyey iyagoo ibnu cabbaas ka warinaya radia allahu canhuma annahu kaana yajcalu rajulan yuraaqibu rajulan yaqra'u lqur'aan cabdullahi ibnu cabbaas baa wuxuu u yeelay oo u diray nin qur'aanka akhrinaaya ayuu wuxuu u diray nin kale inuu u ilaaliyo goortuu qur'aanka khatimayo marka khatimaaddiisu joogtay qur'aanka uu khatimayo isoo ogeysiye fa idaa araada an yakhtima aclama bna cabbaasin markuu ninkaasi doono qur-aanka inuu khatimo ibnu cabbaas buu ogeysiin jiray ninkaa kale ee loo diray markaasuu odhan jiray hadduu soo dhow yahay oo khatimaya ninkuna wuxuu ahaa nin qur-aanka dadka u akhriya ayuu ahaa fa yashhadu daalik markaasuu ka soo qayb geli oo xaadiri jiray cabdullaahi bnu cabbaas khatmiga qur'aanka la khatimayo warawa ibnu abi daawuuda biisnaadayni saxiixayni can qataadata ataabiciyi aljaliili saaxibi anasin radia allaahu canh ibn abi daawuud wuxuu ku soo wariyey laba sanad oo saxiixayn ah mid waliba saxiix yahay isagoo qataade ka warinaaya taabicigii weynaa ee anas ibnu maalik la saaxiibka ahaa ee cilmiga badan ka qaatay qaala inuu yidhi qataada kaana anas ibnu maalikin radia allaahu canhu idaa khatama alqur'aana jamca ahlahu wadaca qataada wuxuu yidhi anas ibnu maalik radia allaahu canhu wuxuu ahaan jiray markuu qur'aanka khatimayo ehelkiisa mid kulmiyo ururiya buu ahaa oo dabeedna duceeya yacnii tafiirtiisa iyo zawjaadkiisa iyo yacni dhammaan intuu soo ururiyo ayuu markaa uu khatimaayo qur'aanka ayay markaa soo wada fadhiisan jireen dabeedna markaasuu ducayn jiray iyaguna ducadaa kala qayb geli jireen anas arrinkaasi waa ka ansaxay inuu sidaa samayn jiray sheekhuna waa sheegay sixadeedo wuxuu uhi ibn abi daawuud laba sannad oo saxiix ah ayuu kaga soo wariyey qataada kaga soo wariyey warawaa biasaniidihi asaxiixati can alxakam ibni cutaybata altaabiciyi aljaliil wuxuu kaloo ibnu abi daawuud soo wariyey sanadadiisii saxiixa ahayd ku soo wariyey xakam ibnu cutaybe isagoo ka warinaya altaabiciyi aljaliil taabicigii weynaa qaala wuxuu idhi arsala ilaya mujaahidun wa cabdatu bnu abi lubaaba faqaala inna arsalnaa ilayka saddexda mid waliba waa taabici waxaanay ahaayeen raggii culammada ahaa ee cilmiga iyo cibaadada mid walba ku sheegana oo khaasatan mujaahid yacni cilmiga tafsiirka ayuu aad iyo aada ugu sii xeel dheeraa mujaahid ibnu jabr waata uu yidhi cabdullaahi ibnu cabbaas baan ku akhriyey qur'aanka min faatixatihi ilaa khaatimatihi faatixadiisa laga soo bilaabo ilaa khaatimadiisa laga gaadhaayo alaasa maraat saddex goor baana cabdullaahi ibnu cabbaas ku akhriyey anoo aayad walba weydiinaya waxay ku soo degtay iyo macnaheeda cabdullahi ibnu cabbaasna dee nebiga sala allahu alayh wasalam baa tafsiirka ugu duceeyey marka tafsiirka waa ku sheegnaa oo arrinka keensatay a'immada qaarkood inay yidhaahdaan idaa jaa'aka atafsiiru can mujaahidin fa xasbuk tafsiir hadduu mujaahid kaaga yimaado isagaaba kugu filan mujaahid baad hayse maxaad kale u baahanta kaafigaaguba waa isaga sufyaan athawri saasuu yidhi idaa jaa'aka atafsiiru can mujaahidin fa wuxuu dhintay oo nafbaxay isagoo tukanaya ayaa nafta laga qabtay waa khaatimo fiican oo qofku isagoo camal khayra ku jiro inuu ku dhintaa waa xaalad markaa aad iyo aad u fiican markaa salaada gudaheeda ku dhintaa faqaalaa mujaahid iyo cabdatu bni abi lubaaba labaduba waxay yidhaahdeen innaa arsalnaa ilayka annagaa kuu soo dirnay cid xakam ibnu cutay bay u dirayaan oo leeyihiin noo kaalay markuu u yimi bay u sheegayaan leeyihiin annagaa kuu soo dirnay sababtay ugu soo direen bay u sheegayaan lianna aradna an nakhtima alqur'aana waxaannu doonnay inaannu qur'aanka khatinno waadducaa'u yustajaabu cinda khatmi alqur'aan ducadana waa la ajiibaa oo waa la aqbalaa marka qur'aanka la khatimayo saas aawadeed maadaama ducadii ay mustajaabo tahay marka qur'aanka la dhammaynaayo inaad khayrkaa nagala qayb gasho oo ducada nala joogto baanu kuugu soo dirnay yacnii khayr bay la jecel yihin laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih mawdicu shaahid waxaan u jeednaa laba shay baa ku sugan cidaan qur'aankii wax ka khatimin inay ka qayb gasho cidaan qur'aanki iyadu akhriyin inay khatmiga ka qayb gasho iyo ducada ta aasaartii horeba waa ina tusinaysa mid labaadna waa ku sugantao inay sheegeen a'immada taabiciintu ee mujaahid iyo cabdaba ay ka mid yihiin in ducada la ajiibaayo marka qur'aanka la khatimayo ducada markaa lagu ducaysto inay mustajaabo tahay hadda ducada mustajaaba marka la leeyahay iyadoo ducadii la ajiibaa waxaa dhici karta siyaalo kala duwan inay u dhacdo oo ducadii la ajiibay mar iyadoo sideediiyabay timaadaa la arkaa marna shar qofka ku soo socdaa lagaga baajiyaa oo lagaga celiyaa marna aakhiraa loogu kaydiyaa marka ducadu waa mustajaaba marka leeyaha u qaadanin mar walba iyadoo sideediya inuu arkaa inay noqonayso xadiis saxiixaana sheegaaya ducada ruuxa muslimka ku ducaysto haddii dembi iyo raxim aynay ahayn waa la ajiibaa laakiin saddexda mid bay u dhacdaa saddexdaasaanu nebigu sheegay sala allahu alay wasalam ima an yucajila lahu fi dunya wa ima an yasrifa canhu min ashari milaha wa ima an yudakhira lahu fi alaakhira waa inuu adduunyada u soo dedejiyo waa inuu shar u dhigma uu kaga baajiyo kaga celiyo waa inuu aakhira ugu kaydiyo laakiin dad fara badani waxay moodayaan hadday iyadoo sideediiyo markiiba arki waayaan inaan ducadii la ajiibin waa midda kale ducada iyadoo la ajiibaa waxaa dhici karta zamanka inay dib u dhacdo ila ashyaadu waxay ku socotaa qadar ilaah ducada iyadoo la aqbalay ayaa haddana waxaa dhici karta wakhti dambe inay timaaddo dib u dhacdo nebi ibraahim markuu ku duceeyey maka inuu ilaahay ka soo bixiyo rasuul ka soo saaro zamanka uu ibraahim ku ducaynayo rabbanaa wabacad fiihim rasuulan iyo zamanka nebi maxamed soo baxay intay u udhexaysaa nebigu muxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam ana dacwatu abi ibraahim waxaan ahay ducadii aabbahay ibraahiim uu igu duceeyey ayaan ahay marka ducadii mustajaabay ahayd laakiin haddana dee qarniyaal badan baa u dhexeeyey ibraahiim iyo eh, nebi maxamed sala allahu alayh wasalam soo diritaanka la soo diray wa fii bacdi riwaayaati saxiixati annahu kaana yuqaalu ina araxmata tanzilu cinda khaatimati alqur'aan riwaayaadka qaarkoodoo saxiixana waxaa ku sugan annahu kaana yuqaalu in la odhan jiray waxaa laga sheegayaa culammadan hore mujaahid iyo cabdatubni abi lubaaba annahu kaana yuqaalu in la odhan jiray ina araxmata tanzilu cinda khaatimati alqur'aan raxmaddu waa soo degtaa qur'aanka khaatimadiisa bimacnaa gebagabadiisa marka la marayo inta ugu dambaysa raxmaddu waa soo degtaa yacni marka la khatimaya macnuhu dhacaya oo intii ugu dambaysay marka la akhrinayo dee waxay noqonaysaa markii la khatimayo wa rawaa biisnaadihi asaxiixa can mujaahid wuxuu kaloo soo wariyey ibnu abi daawuud uu ku soo wariyey sanadkiisii saxiixa ahaa mujaahid uu ka soo wariyey qaala inuu yidhi kaanuu yajtamicuuna cinda khatmi alqur'aan waxay ahaan jireen culammadii aannu soo gaadhnay qaar kulma oo soo ururo isu yimaada marka qur'aanka la dhammaynayo yaquuluuna tanzilu raxma waxay odhan jireen raxmaddaa soo degaysa mas'aladani waxay ku saabsan tahay qur'aanka marka la khatimaayo in majliska qur'aanka lagu khatimayo la soo xaadiro ducadana laga qayb galo lana duceeyo khatimitaanka qur-aanka la khatimayana waxaa loo jeedaa qiraa'ada la akhrinaayo qur'aankaa la khatimaya ma aha oo keliya muraadku ruux qur'aanka baranayay oo markaa dhammeeyey keliya inay ku dhacayso ee waxay ku dhacaysaa qur'aankii tilaawo ahaan iyo tacabud ahaan loo akhrinayay marka la dhammaynayo in laysugu yimaado oo la soo ururo oo lagu duceeyo waayo qur-aanku waa kalaamuullah waa fadli badan yahay shay la akhriyo qur'aanka ka fadli badani ma jiro fadlu kalaami illaahi calaa saa'iri alkalaami ka fadli illaahi calaa khalqih maadaama ay saas tahay marka la dhammeeyo qiraa'adiis waa in markaa lagu ducaystaa waana in laga soo qayb galaa oo lagu soo ururaa ninkuna markaa waxaa ehelkiisa intuu soo ururiyo ayuu markaa yacni u ducaynayaa mar hadduu anas ibnu maalik sameeyo oo saxaabadii rasuulka sala allahu alay wasalam ka mid a dee waxay ka mid tahay cilmigii ayay ka mid alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu qaala asaxaabatu laysa bitamwiihi aahaarta saxaabadu dee waxay ka mid tahay cilmigii la cuskanayey ilaa rasuulka iyo saxaabadiisu waa isku lammaan yihiin adiladana mawaadic cadiida ayaa la isku lamaanayey waxaa ka mid ah waman yushaaqiqa arasula min bacdi ma tabayana lahu alhudaa wayatabic hayra sabiili lmu'miniin walihi ma tawalla wanuslihi jahannama wasaa'at masiira rasuulka in la raaco sabiililmu'miniinkana la raaco waa la isku ladhay aayaddu markay soo degaysay mu'miniintii joogtayay ahayd waa alrasuul wasaxaabatu marka dukhuul awaliya waxaa soo gelaaya asxaabtii nebiga sala allahu alay wasalam ummadda kale waa tabac iyagu alsaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaari waladiina itabacuuhum biixsaanin radia allahu canhum waraduu canh waacadda lahum jannaatin tajri taxtaha alanhaaru khaalidiina fiiha abada asxaabtii rasuulka sala allahu aleyh wasalam cidda raacday oo si wanaagsan u raacday wacdiga iyo ballanqaadka wanaagsane saxaabada loo ballanqaaday oo raalli ahaanshaha ilaahay iyo jannaadkaba ah iyagana waa loola ballanqaaday waa fadiila cadiima waa laga dhexaysiiyey fadiiladaas in khayrkaasi u wada sugnaan walsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina waalansaari waladiina itabacuuhum biixsaanin radia allahu canhum waraduu canh waacadda acadda lahum jannaatin tajri taxtaha alanhaaru khaalidiina fiiha abada man kaana cala misli ma ana calayhi alyowma waasxaabii xadiis aliftiraaq waa garanaysaan xadiis kale oo musnadka ku soo arooray ayu nnaasi khayrun qaala ana waman maci qaaluu summa man qaala summa aladiina cala alahar waa xadiis xasan ah ahlucilmiga qaarkoodna ay taxsiiniyeen imaam axmed baa musnadka ku soo wariyey dadka yaa u khayr badan nebigu wuxu uhi sala allahu aleyh wasalam anigii cidda i wehelisa u khayr badan cidda nebiga wehelisayay ahayd waa saxaabatu yaa ku xigaa la yidhi summa aladiina cala alahar kuwa raadka hayaa ku xigaa markaa nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisa aahaartooda iyo raadkooda in la raacaa waa sharci weeye waata imaam axmed iyo a'immada kale qaarkoodba ay yidhaahdeen maa jaa'a can alrasuuli sala allahu alayh wasalam facala alra'si waalcayn wamaa jaa'a can alsaxaabati facala alra'si waalcayn wixii rasuulka sala allahu alayh wasalam ka yimaadaa yacni waxa weeye yacni madax ayay indhaha inoo saaran tahay bimacnaa waa ku khasbannaha waajib bay nagu tahay inaan raacno kama leexan karro ya wixii saxaabada nebiga ka yimaadaana sala allahu alayh wasalam facala alra'si waalcayn marka idan ducada lagu ducaynayo khatmiga qur'aanka iyo qaybgalka laga qaybgelaayo lagu soo ururayo sidaas yadaabay mashruuc u tahay waxaana ayidaaya xadiiskaas ku saabsan ciidaa fayashhadna alkhayra wa dacwata almuslimiin oo nebigu sala allahu alayh wasalam musallihii ciidda wuxuu ugu yeedhay oo amray cidaan salaadba tukanaynin oo maanic salaadda u diidaya uu ku sugan yahay waa dumarkii caadada qabay wuxuuna u sababeeyey amarka sidaa la amrayo inay soo baxaan oo musallaha yimaadaan fayashhadna alkhayra wa dacwata almuslimiin marka in la fudaydsado khayrka in laga qayb galo iyo ducada muslimiinta in laga qayb galo in la fudaydsado maaha majliska khayrka la ysugu yimaado ruux xataa ahlu aan ahayni hadduu ka soo qayb galo waa ku intifaacayaayo khayrkaasaa wax ka gaadhayaan yani dad baa khayr isugu yimi majliskii khayrka isugu yimaadeen baa yacni loogu dembi dhaafaa malaa'igtu waxay ku tidhahdaa hebel oo aan ka mid ahayn oo iska fadhiistay baa ku jira markaasuu ilaahay wuxuu yidhahdaa hum alqawmu laa yashqaa jaliisuhum waa dad aan u guuldarraysanaynin cidda la fadhiisata ah isagu ahlulkhayr bayaanu ahaan laakiin fadhiga uu la fadhiistay kuma guuldarraysanaye waa ku intifaacayaayo khayrkaa wax ka gaadhayaan soo cajiib maaha yaa waa shay qali ah markaa khayr in laga qayb galo in la fudaydsado ma aha waa shay cadiim ah shay ay dhici karto makhfiro in lagu heliyo dembi dhaaf ma wax yasiran ba waa shay cadiima wey ta kale xadiiskii muslim saxiixa kusoo wariyey muxuu sheegayey ma ijtamaca qawmun fii beyti min buyuuti illaah yatluuna kitaab allah wayatadaarasuunahu baynahum ilaa nazalathum alsakiina wahashiyathum alraxma wadakarahum allahu fii man cindah yacni nebigu wuxuu tilmaamay sala allahu aleyh wasalam yacni cid kastaoo guri guryaha ilaahay ka mida isugu timi oo kitaabka ilaahay akhrinaya aanka kitaabka ilaahay diraasaynayo oo isla baranaya bimacnaa qur'aanka qiraa'adiisii waa xuruuftii in la akhrinayo tadaaruskuna waa maxay waa macaanidii in la baranayo ile qur'aanku wuxuu ka kooban yahay khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama in tilaawadiisa iyo akhrintiisa iyo xuruuftiisa la barto lana akhriyo iyo in macaanidiisa iyo tafsiirkiisa la barto lana afriyo waa laba shay labaduba waxay soo gelaysaa marka waxa qur'aankii marka yatluuna kitaab allah waa in qur'aankii la akrinayo wayatadaarasuunahu baynahum waa in macaanidii iyo tafsiirkii laysla baranayo lagu tadaburaayo ila maqaasida qur'aanka loo soo dejiyey maxaa ka mid ah in la akriyo keliya maaha ya kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakkara ululalbaab yacani ujeeddada qur'aanka loo soo dejiyey waxaa ka mid a ah in qur'aankii lagu tadabburo macaanidiisa loo fiirsado atadabbur waa maxay waa tafacul min addubur erayada waxaa ka dambeeya macnayaal macnayaasha ka dambeeya ayaa la doonayaa in markaa maskaxda inta lagaga shaqaysiyo lala soo baxo oo la fahmo hadalkan muxuu ilaahay uga jeeday muraadkiisu muxuu ahaa maa muraadu allaahi bi hada alkalaam wayatadaarasuunahu baynahum waxay sheegaysaa xaggii macaanida tafsiirka ilaa nasalat calayhim asakiina xasillooni baa ku soo degtaa wa khashyatum araxma naxariisina waa dabooshaa wadakarahum allahu fii man cindah marka saas aawadeed ururka la ysugu imanayo qur'aanka akhriskiisa iyo barashadiisa iyo khatimaaddiisa mid waliba waa mid fiican hadda laakiin waxaynu joognaa khatimaadii baynu joognaa wuxuu kaloo sheekhu tilmaamay oo aahaarta qaarkood uu soo arooriyey in a'immadii taabiciinta qaarkood ay odhan jireen ducada waa la ajiibaa marka qur-aanka la khatimo ama waxa la odhan jiray yacni raxmaddaa soo degta markaas raxmaddu inay soo degto xadiiskaasaabaa loo cuskan karaa ilaa nasalat calayhim asakiina ducada in la ajiibayana asarta taabiciintu waa ku soo aroortay waa lagu rajo badan yahay yaan laba qatcine in ducada la ajiiba istijaabada ducada la ajiibaya mar waxay noqotaa danni la rajaynaayo lagu rajo badan yahay marna waxay noqotaa yaqiin qaci ah yaqiin qaciya mawdican ma aha oo nebigu sala allahu aleyh wasalam waxa uu yidhi likulli nabiyin dacwatun mustajaaba nebi kasta waxa u sugnaaday duco la ajiiba u sugnaaday hal ducoo la aqbalaayaa u sugnaaday nebi walbana ducadiisii maqbuulada ahayd ee mustajaabada ahayd waa hormarsaday anigu laakiin taydii waxaan u dibdhigtay buu yidhi shafaacatan liummatii yowma alqiyaama dadka qaar waxay yidhaahdaan hebel ninka la yidhaahdaa imay salaax iyo wax ku tuhmayaan waa mustajaabu dacwa waa mid ducadiisa la aqbalo oo la ajiibo a'immadii horaa bay qaarkood ku sheegaan bukhaari waxay yidhaha mustajaabu dacwu saciid ibnu jubayr waxay yidhaahdeen mustajaabu dacwu ahaa a'immo kalena saas si laeg bay ku sheegeen saas si laega ayay ku sheegeen marka macnaha la odhanaayo hebel waa mustajaabu dacwo oo ducooyinku ku ducaysto waa la aqbalaa iyo see laysu waafajinayaa xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam nebi kasta hal duco oo mustajaaba buu leeyihi ilaa waxaa laga fahmayaa ducooyinkiisa kale inayna nooca ahayn culammadu taa waxay kaga jawaabeen halka ducaa mustajaabada ah ee nebiga loo ballanqaaday iyadu waa mid yaqiin ah inay saa u dhacayso laakiin ducada kale ee nebigu ku duceeyaa martabaddaa waa ka hoosaysaa oo qadci yaqiin ah ma aha in waxa weeye saa loo aqbalay laakiin waa lagu rajo badan yahay marka waxa kala duwan duco mustajaabo ah oo istijaabadeeda lagu rajo badan yahay iyo mid la qadcinayo yaqiin ah marka mawdican yaqiin la qadcinayo ma aha laakiin waa mid lagu rajo badan yaha laga tilmaamaya marka leeyahay hebel waa mustajaabu dacwana waxaa laga tilmaamaya xagga aqlabka ayaa looga jeedaa waxaana laga tilmaamayaa in ducadiisa lagu rajo badan yahay in la aqbalo oo marar badan baa la arko ducada laga aqbalayaa loo jeeda laakiin waa dhici kartaa ducooyinkiisa qaarkood inay baaqdaan waayo nebi maxamedna muxuu yidhi sala allahu alay wasalam saddex shay baan ilaahay weydiistay laba ilaahay waa isiiyey midna waa i diiday ummaddaydu inayna isdilin ilaahay waan weydiisto taa waa ii diiday labadii kale lakin waa iga aqbalaan marka in ducooyinka qaarkood ay dhici karto in aqbalaaddeeda la diida xadiidkaa laga qaaday xadiisku waa saxiix waxyaaluhu nebigu ilaahay ka baryay waxaa ka mid ahaa saddexda umuurood inaan ummaddiisu isdilin ummatulijaabah wax dagaal inaanu ka dhex iyagu ayna isdilin gaalo inay islaayaan mooyaane dhexdooda wax dagaala inaan islayn taa ilahay waa ii diiday buuri nabiga odhanaya sala allahu alay wasalam marka cala sabiili nudra si naadiran badnayn oo dhif ah waa dhici kartaa duca nebi in waxa weeye sideedii inayna u iman oo waxa weeye loo diido in sidii iyadoo ah laga aqbalo wax kale in loogu beddelo ta noocaasi maanic kuma sugna almas'alatu araabica masalada afraad yustaxabu adducaau caqiba alkhatmi istixbaaban mutaakidan waxaa la jeclaysanayaa bimacnaa la sunnaynayaa ducada la ducaysto marka qur'aanka la khatimo dabadeeda la ducaysto istixbaaban muta'akkidan yacni sunnayn adag baa la sunnaynaya lima dakarnaahu fi almas'alati alatii qablaha waxaa sidaa loo sunnaynayaa kaynu ku sheegnay daraaddeed mas'alada soo hormartay masaladan tan ka horraysay oo ah marka waxa weeye dee inay saxaabadii ducayn jireen taabiciinta ay ducayn jireen saxaabadiiyo taabiciintiiba ka qayb geli jireen ducada cabdullahi ibnu cabbaasna waa kaa ka qayb galay anasna waaba kaa ururinayey taabiciintuna waa kuwaa samaynayey dadkana ugu yeedhaayey dadkay jecel yihiin warawa daarimiyu biisnaadihi can xumaydin alacraji daarimi wuxuu soo wariye oo sanadkiisa ku soo wariyey isagoo xumayd ka warinaaya xumaydkaasoo alacraji kii laangadhaha ahaa ahaaday yacnii loogama jeedo tashniic iyo in lagu xumaynaayo loogama dan laha waxaa laga yaabaa baabu tacriif inay ahayd oo yacnii ruuxan aan la garanaynin haddaan alacraj loo raacin markay culammadu alqaabta caynkan oo kale ah ama naanaysaha sidan oo kale ah markay sheegayaan waxay noqonaysaa ruux aan la garanayn haddaan naanaysta la sheegin oo naanaystu ku caanbaxay saasaa lagu yaqaana marka waxay ka mid ahayd lixdii umuurood ee laga reebay laga istisnooday yacnii kiibadii laga reebay yacnii xantu xaaraan bay ahayd laakiin xantii waxaa laga soo reebay lix umuurood oo ahlucilmigu ay tilmaameen oo adilada ay kala baxeen imaamu nawowina kutubtiisa ku sheegay uu ka mid yahay kitaabkiisa saalixiinku uu ka mid yahay kitaabkiisa aladkaar yacnii uu ku sheegay ah culamo kalena ay sheegeen hazaali wakhayruh marka lixdaa umuurood waxaa ka mid ah waa ruuxa laqabka ku caanbaxay oo aan si kale loo garanayn haddaan laqabkii la sheegin way bannaantahay laqabka in la sheego tadallam wastacin wastafti xadir wa carrif wadkuran fisqa almujaahir yacnii lixda umuurood halkaa bayd baa kulminaya tadallam waa inuu dulmi sheeganayo wastacin isaalada munkar la zuurinaayo waa inuu cid u kaashado uu is yidhaahdo ciddaasaa ka qayb qaadan karto oo wax ka zuurin karta tadallam wastacin wastafti waa hadduu markaa fatwo doonaayo uu leeyahay dalamani fulaan yani waxa weeye iyaduna waxa weye waxay noqonaysaa waxay noqonaysaa mid bannaan xadir waa hadday taxdiir tahay oo ruux markaa dalaalo iyo baadi faafinaya iyo bidco ruux aan garanayn oo ka warqabin in looga digo ama ruux marka waxa weeye mucaamaladiisu ay xun tahay oo cid mucaamala dhex marayso in looga digo oo loo sheego marka waxa weyan xumaantiisa si uu sharkiisa uga digtoonaado looga naseexeeyo ama waxa weeye raawigii daciifka ahaa xadiisku soo wariyey in la sheegoo la yidhaahdo raawigan waa daciif xadiiskiisa qaadanin keyta wa ayaa ku sugan wacarif waa tacriifkan hadda aynu joogno tadallam wastacni wastafti xadir wacarif wadkuran fisqa almujaahir kii mujaahirkaa ee fisqiga la jahray ee isagu fisqigii caddaystay aan qarsanaynin yaa la soo bambaxay in fisqigiisa la sheego iyadana dhib kuma sugnaa jawjari sheekh la yidhaahda ayaa markaa beytka leh wuxuu yidhi qaala xumayd waxau yidhi man qara'a alqur'aana suma daca kii qur'aanka akhriya dabeedna duceeya amana calaa ducaa'ihi arbacatu aalaafi malak ruuxii qur'aanka akhriya kadibna duceeya waxaa aamiin u yidhaahda ducadiisa afar kun oo malag ayaa u yidhahda waxaa odhanaya xumaydin alacraj ayaa odhanaya calaa kulli xaal hadallada taabiciinta ay ka sheegaan masaa'il haybi ah oo aan ijtihaad boos ku lahayn xukmu rafci ma la siinayaa oo inuu marfuuc yahay ma la xisaabinayaa mise xukmu rafci la siin maayo waa mas'alo ahlucilmigu ay isku khilaafaan oo laba qowl ka leeyihin daa'ifo aan badnayn oo culammada ka mid ah oo alqaadi abubakar ibnuulcarabi ka mid yahay waxay ku tageen taabicigu hadalku yidhaahdo waxaan ijtihaad boos ku lahayn hadduu ku saabsan yahay oo mima laa majaala lilijtihaadi fiih xukmu rafcaa la siinaya oo marfuuc inuu yaho nebiga u rafcinayo u kor yeelayo macnuhu sidaa u dhacaayo baa laga soo qaadayaa bay yidhahdeen daa'ifay yar baa ku tagtay qaadiga abuubakar ibnu carabina waa ka mid culammada ku tagtay abubakar ibnu carabi wuxuu dhintay shan boqol iyo saddex iyo afartankii hijiriyada qaadi ciyaad buu sannad ka horreeyey shan boqol iyo saddex iyo afartankii hijiriyada ayuu dhintay aadiciyaadna afar iyo afartankii buu dhintay jumhuuru ahlilcilmi culammada badankoodu waxay qabaan inaan xukmu rafci la siinaynin saasay qabaan ee saxaabi hadduu yahay oo waxaan ijtihaad boos ku lahayn uu sheego markaasaa xukmu rafci la siiyaa shardi kalena weliba waa lagu sii shardigaa kale wuxuu yahay waa inaan saxaabigaasi caan ku ahayn inuu ahlu kitaab wax ka qaatay ee haddii ay macruuf tahay inuu ahlu kitaab wax ka qaato wax ka dhagaystay xataa saxaabigu wuxuu yidhahda xukmu rafci la siin maayo labada qowl waxa roon qowlka jumhuurku ku tageen ayaa roon saas aawadee aasaarta noocan oo kale ah waxaa loo keenaya cala sabiil istinaas laa cala sabiil ictimaad weheshii la yska weheshanaayaa loo keenayaaye cuskasho la cuskanaya maaha waxaa kale la soo wariyey in la yidhi haddii qur-aanka la khatimo lixdan kun oo malag baa duceeya asarkani wuxuu sheegayaa inta aamiin tidhaahda laakiin inta marka hore ducaynaysaa riwaayo kale waxay sheegaysaa waxa weeye waa lixdan kun oo malag inkastoo ta'miinka aamiin ducada loo yidhaahdo ay ka dhigan tahay ka ducaa qad ujiibat dacwatukumaa nebi muuse iyo nebi haaruun ilaahay muxuu ku yidhi labadiinnaba ducadiinni waa la ajiibo waa la aqbalay aayaadkana waxaa ku sugan dee in nebi muuse ducaynayo mufasiriintu waxay yidhaahdeen in nebi muuse keliya inuu ducaynayo laynoo sheegay haddana labadii labadiinaba ducadoodii waa la aqbalay sidee ay isu waafaqaysaa waxay ahlucilmigu yidhahdeen waxay isu waafaqaysaa markii nebi muuse ducaynayey nebi haaruunna wuxuu lahaa aamiin aamiintaasaa ka dhigan isna inuu ducaynayay taasay ka dhigantay calaa kulli xaal taa kalena waxa weye isagu ma sugna marka mid la cuskan kara maaha asarka uu ku keenay oo yidhi daarimi baa soo wariyey sheekhu kama hadlin ma saxiix baa mise waa daciif marka hore waa maqtuuc oo waa qowl taabici taabicigaanu ku joogaa oo saxaabina uma kor yeelin nebigana sala allahu alayh wasalam uma nisbayn marka waxaa la yidhaha maqtuuc baa la yidhahdaa ha yeeshee xumayd ibnu qays al acraj ayaa hadalkan uu ka soo wariyey daarimi cidaan daarimi ahaynoo soo warisayna lama sheegin ha yeeshee sanadkiisu waa daciif oo xumayd laftiisa kama sugnaa saas aawoodee xaafid ibnu xajar wuxuu odhanayaa aharun maqtuucun wa sanaduhu daciif waa ahar maqtuuca bimacnaa taabiciga ku jooga aan dhaafsiisnayn sanadkiisuna waa daciif buu xaafid ibnu xajar odhanaya siduu ibnu callaamba kaga soo raray sharxul adkaarka sababu dacfiga uu aharku daciifka ku noqday waxay tahay nin sanadka ku jira oo la yidhaahdo qasacatu bnu suwayd albahili ayaa xumayd ka warinaya ninkaasna culamo badan baa daciifinaya inkastoo qaarkood tawhiiqiyeen ibnu maciin oo kale labadiisa riwaaye way iskhilaaftay mar buu yidhi waa iqa marna waxau yidhi waa daciif bacdi kale badnayn oo yidhi iqa weeyaanna waa jiraan laakiin akarku waa daciifinayaan bukhaari baa daciifiyey abu xaatim baa daciifiyey imaam axmed baa daciifiyey nasaai baa daciifiyey cambari baa daciifiyey yacnii ibnu xibbaan baa daciifiyey qolyo xataa tasaahulka ku sugnaa sida cidliya ibnu xibbaan baa dacfi ku sheegaya ibnu xibbaan wuxuu odhanayaa kasiiru lkhata'i faaxishu lwahmi waa nin gef badan oo inuu qaldamaa ay fara badan tahay weliba ismoodsiintiisuna waa mid foolxun buu yidhi yacni si aad u foolxun buu wax isu moodsiiyaa ibnu xibbaan oo min almutasaahiliin asaa odhanaya cijli wuxuu odhanayaa markaa waxaa ku jira dacfi baa ku jira buu odhanaya ma weynaynayo dacfiga imaam axmed wuxu odhanaya waa mudarib alxadiis saas aawadeed xaafidku wuxuu ku khulaaseeyey kitaabkiisa taqriibka inuu yidhi daciif ninkaasi waa daciif maadaama ninkaasuun ka soo wariyey xumaydin alacraj waxay noqonaysaa hadalkani xumayd kama sugna iyadoo hadduu ka sugnaan lahaaba aanu xujo noqdeen inaanu xujo noqonayna horeynu u sheegno baabulistinaas iyo wax la mida loo soo arooriyey wa yembagii an yulixa fi ducaa'i waxaa habboon inuu ku celceliyo ducada oo ilxaax ku sameeyo waa ku celcelinta yacni aad ducadii loogu celcelinayo wa an yadcuwa bilumuuri almuhimma iyo inuu ku ducaysto umuuraha muhimka ah wa an yuksira min dalika fi salaaxi almuslimiina wa salaaxi sultaanihim wa saa'iri wulaati umuurihim iyo inuu farabadiyo ducada uu ku ducaynayo min dalikad waxay u dhacaysaa ducada fii salaaxi lmuslimiin hagaagga muslimiintu hagaagayaan waa inuu ku duceeyaa oo taa badiyaa wa salaaxi sultaanihim iyo madaxdoodu inay hagaagto waa inuu ku duceeyaa oo badiyaa wa saa'iri wulaati umuurihim suldaankii guud ee markaa muslimiinta waa inuu si gaara ugu duceeyaa madaxda kale ee markaa ka hoosaysana waa inuu markaa u duceeyaa waqad rawa alxaakimu abu cabdillaahi annaysaabuuriyu biisnaadih wuxuu soo wariyey xaakim abu cabdillaah laba xaakim baa jira alxaakim abu axmed iyo alxaakim abu cabdillaah waa laba shiikhoo labaduba hore arday iyo shiikh bayna isu ahaayeen alxaakim abu axmed ayaa shiikhii ahaa ardaygiisuna wuxuu ahaa alxaakim abu cabdillaah saaxib almustadrak ayuu ahaa ibnulbayic buu caan ku yahay in la yidhahdo xaakim abu cabdillaah waa mashhuurun bibni albayic sanadkiisa wuxuu ku soo wariyey ana cabdallahi bna almubaaraki radia allahu canhu kaana ida khatama alqur'aana akara min ducaa'ihi lilmuslimiina walmuslimaati walmu'miniina walmu'minaat in cabdullahi bn mubaarak uu ahaan jiray markuu qur'aanka khatimo mid farabadiya ducada uu u ducaynaayo muslimiinta yacni ragga muslimiinta iyo dumarka muslimaadka ah yacni cidda islaamkaa rag iyo dumarba waa u ducayn jiray cidda ahluliimaankaee iimaanka u saaxiibkaana waa u ducayn jireen rag iyo dumarba waana fara badin jireen waqad qaala naxwa daalika khayruh sidaasoo kale cid kalena waa tidhi sheekhu waxau inoo tilmaamayaa raximahullah marka qur'aanka la khatimo ducada la ducaystaa waa mustaxab weliba istixbaabkeeda ama sunnaynta la sunnaynaya waa muta'akid waana inuu qofku naftiisa iyo muslimiintaba u duceeyaa umuuraha muhimkaana ku duceeyaa umuuraha muhimka ahi ifyo aakhiraba ah ku saabsanaadaan waa inuu ku duceeyaa naftiisuu ku bilaabayaa waalidadiisuu ku xigsiinayaa muslimiinta kalena waa u ducaynayaa mashaayikhdiisa iyo ciddii qur'aanka bartay iyo inuu markaa u duceeyo ducada ku soo daro way fiican tahay man sanaca ilaykum macruufa fakaafi'uuh fain lam tajiduu maa tukaafi'uunahu fadcuu lah ciddii wanaag idiin samaysa u abaalguda ayaa nabigu yidhi sala allahu alay wasalam haddaad weydaan waxaa ugu abaalgudaan u duceeya marka ducadaa lagu ducaynayo waa mid markaa waxaa fiican wey nebi nuux markuu ducaynayay muxuu yidhi rabbi ikfir lii waliwaalidaya waliman dakhala beytiya mu'minan walilmu'miniina waalmu'minaat naftiisuu kaga bilaaba ilahu aniga i dembi wuli labadayda waalidna u dembi naftiisa markuu ruuxu u duceeyo waa inuu labadiisa waalidna u duceeyaa waayo xaq bay ku leeyihiin weyn ayay ku leeyihiin waliman dakhala baytiya mu'minan kii gurigayga soo galay xaaluu muumin yahayna ilaah u dembi dhaaf walilmu'miniina waalmu'minaat ciddii iimaan leh rag iyo dumarba ilaahay u dembi dhaaf yacni si gaara iyo si guud buu mid walba u duceeyey nabi ibraahim wuxuu yidhi rabbana gfir lii waliwaalidaya walilmu'miniina yowma yaquumu alxisaab ilaahayow noo dembi dhaaf labadayda waalidna u dembi dhaaf mu'miniintana u dembi dhaaf waa si khaas iyo si caama ah nabi maxamed ilaahay muxuu amray faaclam annahu laa ilaaha ila allah waastaqfir lidenbika walilmu'miniina waalmu'minaat ilahay dembi dhaaf weydiiso mu'miniintana rag iyo dumarba ilaahay dembi dhaaf uga bari waa amar wixii nebiga lagula khitaabo la amray ummaddana waa la amray wamaa bihi qad khutiba annabiyu tacmiimuhu fi lmadhabi asaniyu marka mu'miniinta in loo duceeyo si caama ah loogu duceeyo markuu ruuxu naftiisa iyo labada waalidba u duceeyo waa arrin markaa waxaa fiican oo layna amray oo dee naskii qur'aankaaba amraya nebiyadii baa samaynaya fadli weynna waa laga helayaa xadiis baa lagu soo wariyey ruuxa duceeya oo yidhaahda ilaahay ow mu'miniinta rag iyo dumarba u dembi dhaaf yidhaahdaa ruux kastoo iimaan leh hal xasana looga qoraa cadadka mu'miniinta tirada mu'miniintu intay leegta axyaanu amwaatan cid nool iyo cid dhimatayba marka la eego laysku daro tirada mu'miniintu aad iyo aad uma badnaa intay mu'miniin dhimatay marka haddii cadadka mu'miniinta xasanaad ah ruuxa loo qoro dee ajar badan buu ku helayaa ajar badan buu ku helayaa man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibun minha waman yashfac shafaacatan sayi'atan yakun lahu kiflun minha waa ta kale ducada mu'miniinta lagu ducaynaayo waxay u badan tahay in la ajiibayo oo culammadii hore qaarkood maxay samayn jireen waxa wanaagsanay doonayaan inay ku ducaystaan walaalahooda mu'miniintaay ugu ducayn jireen hadda u fiirso waa shay wanaagsan bay doonayaan inay ku ducaystaan oo iyaga ugu sugnaado walaalaha mu'miniintana khayr bay la jecel yihiin marka walaalahooda mu'miniinta ka maqan bay ugu ducayn jireen waa si yagana ugu sugnaatoo loogu aqbalo waayo nebiga sala allahu alayh wasalam baa xadiis wuxuu ku yidhi dacwat almar'i almuslimi liakhiihi bidahri alghaybi mustajaabah ducada ruuxa muslimka ahi uu walaalkii ugu duceeyo iyadoo walaalkii ka maqan yahay yacni likhlaas baa markaa ku sugan hadduu ruuxu hor joogo oo isagoo hor jooga uu duceeyo waxaa dhici karta istus iyo wax inay soo geli karaan baa suuragal ah laakiin isagoo aan ogayn oo ka warqabin oo iska maqan markuu ugu duceeyo waxay u badan tahay inay ikhlaas ku soo baxdo hadhow inuu ugu manno sheegto u sheeg sheegana aanu uga jeedin oaanu mansilo iyo magac kaga doonayn waxay u badan tahay inay ikhlaas ku soo baxdo marka nebigu wuxuu tilmaamay sal allahu aleyh wasalam ruuxa muslimka muslimkaa ah, ducada uu walaalkii u duceeyo iyadoo walaalkii ka maqan yahay mustajaabah waa mid la aqbalayoo la ajiibayo cinda ra'sihi malakun muwakkal madaxiisa agtiisa waxa ku sugan malak baa ku sugan loo xil saaray kullamaa dacaa liakhiihi bikhayrin qaola almalaku almuwakkalu bihi aamiin walaka bimilin mar kastoo ruuxaasi uu duceeyo walaalkiisa muslimkee ka maqan uu khayr ugu duceeyo malagga loo xil saaray wuxuu yidhaahdaa aamiin ilaahay ow aqbal oo ajiib malaggiiba aamiin leh walaka bimilin kaagan ducaynayowna intaa in la eg baa adigu leedahay iyadu waa ballanqaad adamarataa marka ruuxii kalena in loo aqbalo ayuu malaggii aamiin u odhanayaa kanna wuxuu u ballanqaadayaa inuu intaa in la helayo xadiisku waa saxiixoo muslim baa saxiixa ku soo wariyey markaa ducada muslimiinta loo ducaynaya waa arrin markaa muhim ah maantana weliba waa ka xag jirtaayoo dee dhibaatooyinka muslimiinta haystaa iyo fitanka jiraa iyo dhibaatooyinka jiraa aad iyo aad bay u badan yihiin markaa ducada in la farabadsado aad iyo aad bay u fiican tahay sheekhii ducooyin badan buu haddaba halkan ku soo ururiyey wuxuu uga jeedaa dadkii aan ducooyin badan markaa aqoonin si ay ducooyinkan iyo kuwa la midka ay ugu ducaystaan ayay si u ducaysan lahaayeen ayuu u tilmaamayaa ducooyinkaasi ama lafdigeedu macsuur ha ahaado amayaanu ahaan fa yakhtaaru daaci dacawaati aljaamicata ka qowlihi allahuma aslix quluubana waazil cuyuubana watawallana bilxusna wazayinna biاltaqwa wajmac lana khayra alaakhirati waluula warsuqna taacataka ma abqaytana waa duca qiimo badan wuxuu dooranayaa ka ducaysanayaa dacwooyinka wax kulminaya addacawaat aljaamica waa maxay macnayaal badan bay kulansanaysaa dacwo yar maaha ducooyinka macaani fara badan kulminaya oo wax badani soo gudagelayaan buu ku ducaysanayaa sida inuu yidhaahdo allahumma aslix quluubana ilaahu qalbiyadeeda hagaaji qalbiga hadduu hagaagan maxaa ka dhanaya alaa ina fi ljasadi mudgatan idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalb qalbigu hadduu hagaago dee jidhku waa wada hagaagaya xooma xuma marka allahumma aslix quluubana ilahu qalbiyadeeda hagaaji wa azil cuyuubana ceebaha ilaahu naga zuuliyo naga kaxe oo qaar ceeb ka madha naga yeel wa bilxusna yacni waxa weeye naga weli yeelo ta wanaagsan bimacnaa nawaafaji baa laga tilmaamaya waxa wanaagsan yani markaa waxa nawaafajiba macnuhu dhacaya wa zayinna bitaqwa taqwa nagu qurxi taqwada asalkeedu qalbigay ku sugan tahay furuucdeeduna jawaarixday soo gaadhaysaa attaqwa huna waxaa loo jeedaa asluha waa asalkeeda wa ilaa camalladan iyo odhaahyadan wanaagsan ee lagu hadlayo iyo camalka wanaagsanee la samaynayo dee taqwadii bay ka mid tahay laakiin waa furuucdii taqwada asalka taqwaduna waa maxay asalka taqwadu waa qalbigay ku sugan tahay wazayinna bitaqwa wajmac lana khayra alaakhirati waluula ilaahu noo kulmi khayrka aakhiriya khayrka adduunyadaba warsuqnaa taacataka ma abqaytana ilaahu nagu arsaaq taacadaada aanu ku adeecayno muddadaadna baaqi yeesho intaannu nool lahay taacadaada nagu arsaaq waa duca markaa jaamic oo qiimo badan allaahuma yasirna lilyusra ilaahayow allaahumma waxay la macnatay yaa allaahu oo miimkan shadani muxuu yahay miimkani wuxuu markaa ciwad ka yahay yaadii nidaagee la xadfay ee yaa allaahu halkii la odhan lahaa yaadii la jara dabeedna miimkan shadan baa laga ciwad yeela waa tacwiid mm. markaa sidaas aawadeed labada lama kulmiyo oo yacni waxa weeye nasar gabay markaa waxa weeye shaadnimo inay u soo aroorto mooyaane yallaahumma lama yidhahdo yaa allahu waa la yidhahdaa allaahummana waa la yidhahdaa laakiin yallaahumma lama yidhaahdo allaahumma ilaahayow yasirna lilyusraa noo fudaydi ta fudud wajannibna alcusraa wajannibnaa naga dheeree alcusraa tii adkayd yusraadu waxay noqonaysaa jannadii iyo waxa jannada sababaya cusraaguna waxay noqonaysaa naartii iyo waxa naarta sababaya wa acidnaa min shuruuri anfusina naga badbaadi shararkii oo naga magangeli shararka nafahayaga wa sayi'aati acmaalina iyo acmalladayda kuwooda xunxunna naga badbaadi yacni xumaan kasta maxay ku timaadaa waxay ku timaadaa laba mid ama camal xun ama nafta sharkeeda ayaa keensada ama camalka xun baa keensata marka labadiiba ilaahu naga badbaadi wa acidnaa min shuruuri anfusina ya oo naftii waxa ku tallaalan haddii aan markaa sharcigii lagu dabrin oo lagu carbinoo yacni marka aynay isbedelin dee inay xumaanta amrayso ina nafsa la ammaaratun bisuu hawaa ku suganoo yacni sharka inay jeceshaa ku suganoo khayrkii inay karaahiyaysanaysaa ku sugan marka shararka naftayada naga badbaadi wax kastoo xume sharka naftu ku imanaya yacni xumaatada markaa timaadaana yacni masaa'ib oo dhan waxay ku imanaysaa markaa waxaan xumaatada lala yimaado wa sayi'aati acmaalina wa acidna min cadaabi innaari wa cadaabi alqabr ilaahu naga magangeliye cadaabta naarta iyo cadaabta qabriga ilahu naga badbaadi ee naga magangeli yacni qabriguna cadaab buu leeyahy wa fitnati almaxya waalmamaati yacni nolosha fitnadeeda